الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وقصooyinkii rasuulkeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam uu ummadaha hore inooga warramayey oo runtii wax ku-ool ahaa wax badanna lagala baxayo sababta nebigeenu sala allahu caleyh wasalam inoogu warramayaana aanay wax kalaba ahay ee ta inay wax ku qaadanno dhacdadaa dhacday macaan iyo qaraarhkay doonto ha noqoto dhacdadan aynu soo qaadanayna casharkeennana ciwaankeedu wuxuu noqonayaa alcilmu اsharciyu wa ahmiyatuhu wa biru lwaalidayn laba cinwaan bay yeelan kartaa cilmiga sharciga ah muhimmadiisa iyo liidashada jahliga diinta ilaahay lagu jaahil noqdaa siday u liidato waa looga dhigi karaa ciwaan waalidka iyo xaqiisa iyo xurmadiisa iyo ilaalintiisa iyo kawarhayntiisana iyana waa looga dhigi karaa labadaba way taabanaysaa haddaynu ku horeyno cilmiga cilmigu waxa weeye waa shayga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu garto waa shayga diinta islaamkana lagu galo weey faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidenbig camal kasta iyo qowl kasta waxaa ka horeeya inaad wixii cilmi u leedahay waana shayga keliya ee rabbi uu nebigeenna kariimkaa ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh ku amray inuu siyaasado qul rabbi zidnii cilma ilaahay ma odhan nebi yahow waxaad tidhaahdaa ii siyaadi ubad ii siyaadi dhaqaale ii siyaadi awood kale waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahayow ii kordhi cilmiga marka shayga in munaafasada lagu tartamaa oo la siyaasadaa ay wacan tahay baa lagu tusaya bal waxay gaadhsiiyaan culimmadu shay kastoo kale hungurigiisa waa laysku caaya laakiin shayga hungurigiisa laysku ammaana waa cilmiga sharcigaah ninba ninkuu uga hunguri badan yahy uga dadaal badan yahay waa lagu ammaanaya ama hadduu wax kale u hunguroodo ama uu aada ugu ordo waa laga yaabaa in lagu dhaliilo ama lagu liido ama lagu yeso ee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay qofka cilmiga ku howlani inuu mar walba faa'iidaayo man salaka dariiqa yaltamisu fiihi cilma sahala allahu bihi dariiqan ila aljanna aw salaka allahu bihi dariiqan ila aljanna labada riwaayo waa jiraan qofka jid mara ee cilmi ku doonay jid dheer iyo mid gaaban mid magaalaha mid miyiya bad bari meeshuu doona ha maree qofkii cilmi tallaabo u qaada dariiqaa uu mare awgii jannaa loogu sahlayaa dariiqa jannaa loogu sahlayaa amaba waxaa la mariyaa dariiqii jannadaa la mariyo dariiqaasoo cagta saaray waxaa laynoo tilmaamay malaa'igtu inay u guglayaan garbahooda wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha ridan liaalib اlcilm ma liaalib اlcilmi ridan bimaa yatlub qofka daalibulcilmigaa garbahay u goglayaan garba malaa'ig baabu ku soconaya kol hadday sidaa tahay cilmigu waxa weeye waa shay cajiiba ah. nebigu sala allahu caleyh wasalam isagoo sii wada waxa uu yidhi wa ina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari leylata albadri cala saa'ir اlkawaakib qofka caalimka cilmiga leh iyo ka caabidkae cibaadaysanaya wuxuu ka caalimku uga fadli badan yahay si dayax buuxsamo shan iyo tobani xidigaha yaryar uga nuur badan yahay garanaysaa dayax buuxa oo shan iyo toban ama afar iyo tobana iyo xidiga yaroo aan iyagiiba muuqan in wax lagu aragto iska daayi shaqayskuma lah sidaa awgeed inuu qofku cibaado isku hawlo iyo inuu cilmi isku hawlo bilijmaac waxaa fadli badan inuu cilmi isku hawlo waxay culimmadu soo guurinayaan la laysku raacsan yahay nawaafilu taacaat cibaadooyinka sunnaha ah salaad sunna ah soon sunna ah sadaqa sunno ah in cilmigu ka fadli badan yihi ilaa imaamnawowi uu leeyahay imaamu nawowi laba ragcadood sunna inaad tukato iyo inaad ilmi daalacato inaad cilmi daalacato ayaa fadli badan ilaa wuxuu soo guurinayaa toddoba weji toddoba dhinac buu ka fadli badan yahy wuxuu leehy dhinaca koowaad alcilmu yacumu nafsahu walmuslimiin cilmiga manaafacaadkiisu qofka iyo muslimiintaba uu gaadhayaa ama alcibaada qofkuunbay ku gaartay kaa cibaadaystay ma soo dhaafayso waayo hadduu salaad badnan tukado isagunbaa intifaacay oo macaashay ka ag fadhiya xataa waxba gaarhi maaya amaa qofkan cilmiga akhriyaya ama cilmiga fahmaya naftiisiina waxbuu u taraya muslimiintana maruu waaniye iyo mar masale la weydiiyo way wada gaadhaysaa waa nafcu mutacadiya weeye wejiga koobaad wejiga labaad buu sheekhuu yidhi alcilmu musaxixun lilcaqiidati waalcibaadati waalakhlaaq cilmigu wuxuu saxaa caqiidada waa saxaa iyo iimaanka akhlaaqdana wuu saxaa cibaadada lafteedana wuu saxaa walaa yancakis isma bedelo macnuhu cibaadadu ma saxdo waxyaalahane iyadaa la saxaa marka qofka cibaadaysanaya wuxuu u baahan yahay cilmiguu ku sixila cilmigu ku sixila ama isagoo ha garanayo ama cid kale ha weydiiye waa wejiga labaadee ay kaga khayr badan tahay wejiga saddexaad alcilmu itasafa bihi اllahu subxaanah ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay cilmi wa kaana allahu caliima xakiima ina allaha bikulli shayin caliim ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa waxaa ka mid ah ismu اlcilmi wa sifatu اlcilm baynamaa cibaada isagoo aanu ku sifaysnayn isagaa la caabudaa wejiga afraad alcilmu miiraahu اlambiyaa cilmigu waa dhaxalkii ambiyada qofka cilmigu wuxuun ka hayaana dhaxalkii ambiyada waa hayaa famustaqilun wa mustakir midna in yar buu ka hayaa midna in badan buu ka hayaa wejiga shanaad alcaabidu taabicun lilcaalimi wamuqallidun lah qofka cibaadaysanaya caalimkuu ku xidhan yahy masaaisha ku timaada wuxuu weydiinayaa caalimka kaasuu dabeetana qallidaya oo ku dabagelayaa wejiga lixaad alcilmu yabqaa bacda wafaati saaxibi cilmigu waa baaqi haddaad dhimato wuu hadhaya saddexda arrimoodee soo hadhaya ayuu kow ka yahay ama cibaadadu maalinka aad dhimato ayaa albaabkeedii xirmaya cibaadaadka badankooda weeye walow sadaqadii iyo umuuro kale ka soo hadhayaan sidaa ogeed haddaad rabto inaad ogaato qiimaha cilmigu leeyahay bal waxaad eegtaad qadarisaa abu hurayra radia allaahu canh axaadiistuu wariyey ee weli aynu wadno oo kaa maanta aynu akhrinaynaa ka mid yahay ajarka u socda mar kastoo la akhriyo ajar baa u socda ilaa iyo maalintii uu geeriyooday maanta buuggiis waa shaqaynaya bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi culimmadii mufasiriintii muxadisiintii cilmi bay ka tegeen ama ninkii caabidkaaya xilligooda noolaa intuu qaban karuu qabtay dabeeta wuu iishay markuu iishayna halkaasaa lagu soo ooday camalkiisii haddaanu cilmi iyo sadaqadii umuuro kale ka tegin wejiga toddobaad ee aynu kaga baxaynaa waxa weeye alcilmu fardu kifaaya cilmigu waa fardu kifaaya marmarna wuxuu noqdaa fardu cayn waaba faradba farad waajib kama dhaco ama fardu cayn buu noqdaa qof walba lagu leeyahay sida caqiidada qofka iyo cibaadada salaad iyo wax la mid oo ah ku saxo hadduu hoos u dhacana fardu kifaaya noqdaa ummadda laga rabo inay barh la yimaadaan barhka kalena kuwanaa ka gudaaya marka qiimaha cilmiga markaad aragto waxaad ogaanaysaa qofka ka gaabiyey iyo sida caqligiisa u hooseeyo iyo sida waajib badan uu u dayacay haddaynu si wacan arrintaa u dhuganno qofku wuxuu bilaabayaa aynigu doona ahaadee inuu ilaahay diintiisa barto inuu aayaadka iyo axaadiista aqoon u yeesho qaybta haddaan kaga taga ciwaanka koobaad waxa weeye ka labaad ilaahay makhluuqa uu abuuray marka laga yimaado nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam makhluuqa ugu xaqa badan ee xaqa ugu weyn kugu lihi waa labadaa waalid ha noolaadeen ha dhinteen haddaa yaraadeen ha weynaadeen sabool ha ahaadeen qani ha noqdaan ha cabad qabaan ha xanuunsanayaan noocay doona ha noqdaane labadaa waalid xaqoodu waa xaq aada u muqadama ilaahayna xaqiisa oo xaqa nebigu mar walba la socdo wuxuu ku xeji siiyey xaqa waalidka waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu llah walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana labadaa waalid maxaa yeelay xuquuqda ay kugu leeyihin baan la soo kobayn nebiguna sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu yidhi xadiis macnihiisu uu yahay qofku waalidkii ma gudi kara xaqiisa hal mar marka laga reebo waa goorma maalin aad la kulantay waalidkaayoo la addoonsaday waaba la qabsaday waa la iibsaday waa la addoonsanayaa sidii xoolaha loogu dhaqmaya dabeetana waad intaad iibsataad xoraysay aad noloshii ku soo celisay mooyaane xilli kale oo aada oofin kartaa haba yaraatee ma jirto cabdullahi bnu cabbaasna nin baa weydiiyey hooyadiibuu tunka kaga soo qaaday yaman kacbaduu ku keenay isagoo dawaafinaya islaantii tuurta ku sidaa wuuhi ya bna cabbaas hal awfaytu xaqaha xaqeydii ma oofiyay illaa halkaasaan soo siday islaantii waa kaa sidaan u wada eh xaqeydii ka waran suu yidhi walaa talqatan min makhaadiha wallaahi qac yar qac xanuun yaroo maalintii ay ku foolanaysay xanuunkii badnaa soo maray mid ka mida ayaanad weli dhammaystirin buu yidhi iska korintii iyo soo jeedkii iyo rafaadkii iyo umuurihii kale way ku hadhayin marka qadiyad noocaas ku saabsan baa xadiidkeenni ku saabsan yahay xadiisku waa xadiis saxiixa muslim baa soo saareeya abi hurayra warinaya radia allahu tacaala canhu wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu alayh waaalih wasalam lam yatakalam fi lmahdi ila alaaatun ciisa bna maryam wa saaxibu jurayj wuxuu nabigeena kariimkii leeyahy calayhi afdal asalaatu waatami tasliim dharabta iyo dhabta hooyada iyo xoolka kumay hadal saddex qof mooyaan gebiga caalamku intuu jiray ilmo yaroo dhabta lagu hayo ama xoolka ku jira oo aan gaadhin aynigu ku hadlilaa waxaa hadlay saddex keliya mida waa ciisa bnu maryam ciisa bna maryam hooyadii ayuu difaacayay markii hooyadii si mucjisa ay u dhashay oo aan aabbare lagu ogeyn nin la siiyeyna aanu jirin iyadoo inan seetun ay u timi reer bani israa'iilna niman inkaar qabo oo eh, markooda horba laga ammaan waaye bay ahaayeen dee ina shabado meel lagu ogaayo almaseetana hadalkeeda da yaa ukhta haaruun maa kaana abuuka mra'a sawin wa wamaa kaanat ummuki baqiya deetana fa ashaarat ilay isagu wuxuu ahaa waxbuu kala furanay deetana markay tilmaantay tani ninka waraysta aan sito wuxuu uhi inii cabdullaahi aataanii alkitaaba wajcalanii nabiya wajcalanii mubaarakan aynamaa kuntu waawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya dood dheer buu galay habane aftahanah oo ilaahay diyaariyey oo hooyadii la baxsanaya oo xataa wuxuu noqon doono nebinimada iyo umuurahaasuu sii sheegayaa dhabarkana uu saaray imikuu soo dhashay mar dhaweyto iyadu waa mucjizo ilaahay oo cajiiba ka saddexaadna insha allahu tacaala waxaynu qaadanaynaa cashirkeenna dambe amaa qofka labaad waxa weeye saaxibu jurayj waa ninkii jurayj caabidka ahaa kii la ologaaha ee la saaxiibka ahaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wa kaana jurayju rajulan caabida ninka jurayj la yidhaha daba muxuu ahaa wuxuu ahaa nin cibaado badan oo aad u cibaadaysta fatakhada sawmaca sidii lagu yaqaanay ummadaha hore ninku markuu caabid noqonayo masaajida iyo meelaha la laysugu yimaada iyo shaqo iyo guur iyo arrimaha way kala tegeen warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaa'a ridwaan illah waa inuu cidlo isku xidhaa waa inuu mad ka go'aa deetana wuxuu samaysanayaa meel yaroo goodhiya goodhiyana weli kor ay u dheereeyaan oo xigmadda ay u ay tahay soo degitaanku ka wahsanaya ama hadday meeshu iska furantay dhulkaa hoose tahay kolba waxa wey waad baxaysa waad soo noqonaysaa laakiin way dheeraynayaan sallaan baa lagu fuulaaun halkaasuu galay halkaasuu ku gou cibaadaysanaya faatathu ummuhu yowma wahuwa yusalli hooyadii baa maalin u timi way soo booqatay riwaayo kale waxay leedaon muslimka ahayni faishtaaqat ilay hooyadii baa u xiisootayoo war ilmahaagii maad arage bal maanta soo booqo waxay ku beegantay isagoo tukanaya waa nin cibaado u go-ay salaad buu ku jiraa yaa jurayj intay weliba saa tidhi abu hurayra wuxuu sifaynayaa nebigu sala allahu alay slam tilmaantuu tilmaamay wuxuu yihi nebigu intay saa u qabsatay indhaha korkooda tihi yaa jurayj jurayj ow u garay markaa codkeedii su yaa rabbi ummii wasalaati ilaahay uma salaada mise hooyada eeg cilmi darradu halkay ka bilaabmaysa waa halkaa ilaahay uma salaadan kusii jiraayoon sii wataa mise hooyaday baan ajiibaayo aan ee u jawaabaa deetna tala waxay kaga ururtay inuu salaada sii wato fa aqbala calaa salaatii salaaddii buu iska watay islaanta ha qaylisown markay quusatay iska dhaqaaqday barrintay u timi tihi shalay salaad baad ku beegantaye insha allah maantaad ku beegmi doontaa isagoo soo jeeda oo dee iswaraysan doontaan xaalkiisa ogaan doontaa ku indha kuulan doontaa show ninkani salaadba u kala jari maayo deetna maalintii dambena yaa wuxuu hi yaa rabbi ummii wa salaatii ilaahuma salaada mise hooyada maalinkana wuxuu tale ku gaadhay inuu salaaddii wato islaantu waxoogay mar unbaa la isheli doonaaye salaadda horta wad maalintaana markay daashay iska soo dhaqaaqdo maalin saddexaaddii bay ku soo laabatay iyadoo aada u filaysa maanta inay ku guulaysan doonto maalin saddexaaddiina waa u dhawaaqaysaa markaana salaad buu ku jiraa bal cajiibkane mar walba wuxuu leeyaha rabbi ummii wa salaati ilaahay oo mahooyaday mise salaada tasaaxamat alxuquuq ilaahu xaggee baan u iishaa salaadaan wada ma hooyadaan ajiiba marka waa hooyo maalintan waxoogay waa cadhootay haddana hooyo weligeedba ha cadhootee inay habaar culus kugu rido waa adag tahay aad ba habaar ka keenaana wa culus wey islaantii waxoogay habaar yaroon badnayn oo tiigaalinoo caaradeeda ayayna kii habaartay waxay tihi yaa rabbi laa tumithu xataa yandura ilaa wujuuhi lmuumisaat ilaahayo ilmaha igana hadilin ilaa uu arko uu indhaha saaro wejiga dumarka xunxunee jidhkooda ka ganacsada ilaahay kuwaaiyo isaga bal indhaha isaga qaad macnaha ilaahu zina ku rid may odhan ilaahayou qalabad kale u jebiyaa may odhan ilaahayo meel daran ka tuur may odhan waxaa jir bal qolada ninka cibaadu u goo wax lagaga nooliyey ma ogee bal caalamka wax lagaga nool yahay dadka kharimay indhaha uga qaad deeto iska noqoto ducadeedii waa la aqbalaya ducada waalidkuna waa halis weeye ducada iyo habaarka labadaba fatadaakara banuu israa'iilu jurayjan wa cibaadata reer bani israa'iil ba waxay faalleeyeen ninka jurayj iyo cibaado badnaantiisa iyo siduu ilaahay ugu xidhan yahay iyo umuuro badan wa kaanat hunaaka imra'atu baqiyun yutamahalu bixusniha waxaa jirtay gabadh xun oo dumarka liita ah ee ilaahay ka fog ee jidhkooda ku ganacsada weliba yutamaalu bixusnihaa quruxdeedana waaba halqabsiba waa lagu halqabsadaayo waa dumarka marka gabadh la sheegaya la heblaayo kama laalaado waa gabadh dheg leh waa gabadh isku darsatay xumaan iyo qurux markaasay tidhi in shi'tum la aftinannahu lakum anuu ma idiin fidneeya anaan cidinay hor istaagayne anuu ninka cibaadadiisaba xag kale moo roga daetn waxa bal haddaad heli karto waa ku kaa jureej bay u dhaqaaqday waa dadku heeray gaadhaan heer buu qofku ma gaadhaa inuu isagu iska xumaado keligii heerna wuxuu damcaa inaan cidiba dariiqa ku hagaagine dhammaantood uu dariiqa ka lumiyo waxba ku xaraarad baxayaa maalintu intaa haligo ee intaa dariiqa ka lumiyo gabadhu noocaasay noqotay jurayj bay u tagtay way isu qurqurxisay hadallay ku bilowday uu u dhaqaaqi waayo nin ilaahay ilaaliye buu noqdayoo khalaas xaggeedaba waa eegi waaye markay quusatay ayaa sila wallaahi lagaa badiye maxaad samaysaa bal xaggan u dhaqaaqo mid acraabiya oo xoolo la jooga mid xoolo la jooga ayay u dhowaatay dee la yaqaana maaha isagoo xag kale uga baxay dabeetana waabay uuraysatay markay uuraysatay ayay sugtay markay ilmihii dhashay waa kaa haye jureej jureejtaa haysaan waa kaa intuu igu dhacay xumaantii sameeyey waa taa natiijadiina khalaas wax ka gurta reer bani israiilna umabay kaadinay way soo dhaqaaqeen waxay wataan faashashkii iyo dubayaashii iyo wax alla wixii lagu dubin lahaa waa u yeadheen salaad buu ku jiraa baleeg salaad buu ku jiraa maantana way ku bilaabeen isagoo meesha ku jira waxay madaraq heli karayeen markuu nafta u yaabu ka soo booday isagiina way garaaceen gawday ka hayaan maa war waa sidee buu war maxaa jira se zanayta bi gabadhan xun baad ka sinaysatayoo wa haada almawluud waa kan ilmihiina macana caddayntii baan ku daba wadnaa waxba la weydiin maayo laa bayina walaa shahaada walaa ictiraaf walaa iqraar walaa waxba waa lagugu qaqabanayaa deete wuxuu waa bal ii kaala iyarkaadiiya ilmihii keena waa la keenay in yar isagoo waa weysaystay laba ragcadood buu tukaday ilahay buu intaa le ilaahay waad aragtaaye oon dulmanahaye soo furo deete ilmi yaraa buu soo joojiyey fartu saa caloosha kaga yidhi wuxuu ku yidhi man abuuk yaa ghulaam man abuuk wiil yaa ku dhalay hadal waa ilmo yara mujaa iminkaabay sidaa suu hi abi fulaanun araaci abahay waa hebel hebelo waa ninka adhiga halkaa ku raaca markaasaa nimankii mar keliya sogaadeen inay qalad ku dhaceen oo gabadhna soo qaladay ninka meel ay kaga dhaceen oo gafeen deete waxay idhaahdeen nabnii laka sawmacataka min dahab sawmacaddaada dahab baabaan maanta ka samayn labadaaga ma dhexayso mar waa lagaa duminaya marna dahab baa dhigay waa ummaddu shucuubtu markaanay cilmi ku fadhiyin caqli ku fadhiyin xamaasada marna lagula jiraya haddana xamaasaddaa mar kale dhinac kale u socoto wuxuu adeer dahab lahaanine dhoobadaydii alla aan ku caabudayay igu celiya qisadan cajiibka ah ee nebigeennu sala allahu calayh waaalih wasalam uu inoo mariyey waxaynu ka dareemaynaa sidaynu sheegnay kow xaqa waalidka inaan arrinkoodu sahlanayn gaar ahaan hooyada hooyada warkeedu inuu aad iyo aada u culus yahay rasuulkuna sala allahu calayh wasalam markii la yidhi man axaqu naasi bixusni saxaabatii rasuul allahu cidda aan si wacan ula dhaqmaya een taxgelinaya ee ilaalinaya yaa ugu mudan culu hooyada haddana hooyada haddana hooyada mar afraadku aabuhu noqday markaa hooyada aljannatu taxta aqdaami alummahaat jannaduna gondaha hooyadaabay ku jirtaa meel kale ha ka raadiin waa qodobka koowaad qodobka labaad in waalidka la ajiibaa oo yeedhmadooda la aqbalaa muqadamun calaa nawaafil aacaat haddaad daaca ku jirto waxaa ka horaysa inaad waalidka ajiibto waayo waalidkooda ajiibtaana waa waajib aacadna waa sunne ninkan jureej wuxuu kala garan waaye yeedhmada waalidku waa waajib cayniga wey waa fardu cayn tanna waa sunna waa wax cajiiba marka in waajibka la horraysiyo weeye adoo salaad sunnaha ku jira haddee hooya kuu yeedho waad ka baxaysaa toos baad uga dhaqaaqaysa haddii adoodoo sunno ku jira ku jira kaalay qadee soon sunno ah toos baad u cunaysaa wahaakadaa waxyaalaha sunnaha oo dhan noocaasaa loogu qadimaya dhinac kale wuxuu garan waayey xataa cibaadadani waa cibaada muwasaca salaadu waa wakti baa haysta afar iyo labaatanka sac baa la tukan karaa xilliya mooyaane amaa markaa lagu yeedhay waa waajib mudayiq waa waajib cidhiidhiyano hey iyo hoy baa ka furan wax kale kama furna qadiyadda saddexaad waxa weeye ducada waalidku iyo habaarkooduba uu kacaa saddexda ducada laga aqbalo rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qofka madluumkee la dulmay waa laga aqbalaya qofka socotada ah waa laga aqbalaya wa ducaau lwaalidi liwaladi aw calaa waladi iyadana waa la aqbalaa waxaa kaloo qodobka afraad an ka qaadanaynaa waxa weeye hadday arrimuhu iscaaridaan waxaa lagu bilaabaa biahamihaa ka muhiimsan se arrimeed ka hor yimi waa inaad ka ugu muhiimsan qaadato sidaa awgeed ka laga muhiimsan yahayna aad ka tagto ama haddii si kale loo dhigo idaa tacaaradat ilmafaasid irtukiba akhaffaha haddii mafaasid iyo dhibaata isu yimaadaan oo laga fursan waayo ta ugu fudud baa la sameeya iminka maxay isu yimi hooyadoo qaylinaysa in la daawadaa waa mafsada salaad in laga baxana waa mafsada labaduba waa mafsada laakiin labadii mid unbaad ku dhacaysaa soo ma teebaa lagu dhacayaa marka ta fudud salaad sunna ah ka bixitaankeeda fudud waa irtikaabu akhafi dararayn laba darar kiisa fududba biijtinaabi acdamahuma ka weyna waa laga fogaanayaa qodobka shanaad in ka faa'idaysana waxa weeye istixbaabu lwuduu'i lisalaati cinda almuhimaat weysadu horta inay soo jireen ahayd oo ilaa ummadii hore yaqaaneen waa ka faa'iidaynaa waxaa kalenu ka faa'iidaynaa marka arimo muhiimi jiraan in xataa haddaad weyse qabtay weysada la cusboonaysiiyo waayo khushuuc bay kordhisaa iyada lafteedaaba cibaado ah dunuubtaa lagu daadiya xubintaad meydhaba wixii dunuub ka dhacay gorarka ugu dambeeya biyey raacaan waa in weysada la jadiidiya waa qurux badan tahay waana sharci ee waxaa kaloo in ka faa'iidaynaa oo masalada lixaada ah, saaxibu sidqi maca allah la taduruhu alfitan qofka ilaahay subxaana wa tacaala si dhaba ah ula dhaqma ee weliga ilaahay ah, in la imtixaamaa goldololo kuma ah in la imtixaamaa ceebaal kuma ah hebel waxaanaa ku dhacay iyo waa tii la tuhmay iyo waa tii tani ku timi tusi maysa liidashadiise bal cala alcagsi min dalik waxay tusaysaa sarraynta ilahay agtiisa uu sarreeyo wa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu lahaa yubtala arajulu calaa xasbi diini qofka waxaa la imtixaamaa kolba inta diintiisa iyo iimaankiisu gaadhsiisan yahay marka imtixaanka qofka ku dhacay liidasho umaah ceebna kuma noqonaye waxbuu ku noqonayaa waa fadiila marka ilaahay sugana darajaad baabuu ka faa'iidayaa waxaa kale kaleynu ka faa'iidaynaa rifqu lummi biibniha xataa cinda alqadab hooyadu se ilmaheeda ugu naxariisatay ugu dhibirsan tahay iyadoo cadhaysan oo doonaysa inay habaarto ayaa haddana ku tidhi ilaahayow ha dilin ilmahan ilaa indhaha ka qaado dumarkaa xunxun waanuu ka qaaday indhihii darajana uu ka faa'iidey laakiin hadday odhan lahayd ilaahayow kuwaas istuso ee ay kala calaf qaadaan waxay noqon lahayd mushkilad weyno dee waxay noqon lahayd habaar dembi lagu riday bay noqon lahayd qodobka sideedaad alfasacu ila asalaati fi awqaati almixan marka arrimuhu cuslaadaan in salaad loo cararo nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa markay arrimuhu cuslaadaan salaad buu u dhaqaaqi jiray halka cid kale meelo kale u dhaqaaqdo bini aadan lagu fikiro ee arrimo kale lagu ordo salaad buu geli jiray bal mararka ugu daran ayuu salaada ku jiri jiray maalinkii qaswatu xudmaaan idhaahdo khandaq toban kun oo gaala baa ku gaadhan markaasaa qabiil yahuudi oo la jaarana la yidhi iyaguna waxay ka baxeen ballankii macnaha muslimiintu dhan walba way ka oodan yihin markii warkaa halistaa loo keenay salaad buu xidhay macnaha salaada markaa wuxuu la kulmayaa ilaahay markaasuu ilaahay bardan wa salaaman qalbigiisa ka dhigaya wuxuu ka cabanayna ilahay waa ka fudaydinaya wuu cararaya cararayaa xagga ilaahay waa sunno aynu u baahan nahay inaynu soo noolayno oo markaad waxba garan weydo markiiba aad gasho sunno aad gasho ee ragcatay ilxaaja loo bixin karaa mise looma bixin karo waa iska istilaax walaa mushaaxata fi listilaax ee qodobka sagaalaad ama tobnaad aan idhaahdee waxa weeyaan waa qodobka sagaalaad isbaatu karaamaati alwliyaa wa hada madhabu ahli sunna ahlu sunna waxay qirayaan inay awliyada ilaahaya dhabtii karaamaad leeyihiin ninkan karaamaa laga muujiyey karaamada laga muujiyeyna waxay tusaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala siduu addoomihiisa ugu farajado karaamadana ahlu sunnati waljamaca waxay ka yihiin wasat qoloyn wa caqlaaniyiino karaamada maba qiraa alla waxaa soo karaamaa wuxuu ku leeyahy wax jira maaha u dafiraya midna awliyada wuxuu u yaqaanaa wax alla dhaqaaqaba awliyuu u yaqaanaayo ka mushacwidka ahee fooxiyaha ah iyo ka iyo kajinku la socdo iyo ka waalan iyo mid walba wuxuu odhe waa karaamaad labadaas waa ahlu sunna udhexeeyaanoo awliyo waxaa la yidhaahdaa kii laba shardi laga helay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo alla kacabsi haddii laga helo markaa wixii ka muuqda waxaa la odhanaya karaama ilaa uu gaadhay imaamu shaafici inuu yidhaah hadduu ninku aada aragtaan isagoo hawada lugaynay ama badda ku dul socda dheg haw jalaqsiinina ilaa aad camalkiisa eegtaan camalku inuu dariiqii nebiga hayo markaa waxaanad ku kasoomayn mid taarug salaada in waa karaamatu lawliyaa buu leey midna ogaado karaamadu maaha shay la dalbado madfac qofku halkan ku siteeyo qori maaha u leeyay waan ku karaamayn bal culimmadu waxay dhaha maba ogaba qofka karaamada li inuu karaamo yeelan doono iyo in kale ma oge ilaahay buu weydiiyaa laakiin dadka qaarkii waxa u dhigaan shay la cabaynayo qofku markiiba isagu ciddu doona ku jihaynayo oo dadka lagu lagu bajiyo wallaahi aan ku karaamayn daatana qofka caamadii uu baquha bal hay karaamaynayna maxaad iga rabta marka taas weeye waa shay ilaahay uu qofka ficilkiisa uun ku dareeriyo weeye waxaa kaloon ka faa'idaynaa qodobka tobnaad quwatu yaqiini jurayj ninka jurayj la yaqiintiisu aad bay u weynayd ilmo yar buu ka hadliyey qodobka inoogu dambeeya waxa weeye shucuubta shacab shacab weynuhu inta badan arrimaha cilmi kuma saleeyo waxaa ninka marka la tuhmay in lasoo joojiyo laydhaah markhaati ha la keeno ictiraaf ha la weydiiyo laakiin ku kacaay waa arrimaha shucuubta in cagta loo dhigo weeye hadhow markay xagga kale u dhacdana la ydhaha waxaanu kaaga dhigaynaa sawmacadaadii waa nin wanaagsan waa kan sidaa awgeed baaraka allah fiikum ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwo cilmigooda ilaashadaha allah inaga yeelo cilmi sharci u yeesha sharciga cilmi u yeesha xuquuqda waalidkana dhowra sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina moxamed